بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan maraynay shuruudii oo salaada oo labiyo tobanka shardi ahayd oo aan soo baxna ka soo baxnay saddex waxaan gelaynaa kii afaraad alraabicu satru maa bayna surati الrajuli wa rukbatayhi wa jamiici badani اlmarأati ilaa wajhaha wa kafayha الرابع الشرط الرابع شرط أفراد من شروط الصلاة سطر ما كي أستردي سوي ما قاسو بين سرة الرجل ننك حدونتي سي وركبتيه لمس جلبوت لحظة هذا وإن لا أستره وننك محد مارتي ننك إنو أستره لمس جلب يحدونت انت أود حيثة إنو أستره satru ma kii astuuridiisi wey magaasoo bayna surati rajuli ninka xuduntiisa iyo wa rukbatayhi labadiisa jilbood dhexdood ahaaday waxa u dhaxeeya labada jilib iyo xudunta ninka iyo wa jamiici badani lmar'ati haweeneyda jirkeeda dhammaantiis nala asturo ilaa wajhahaa wa kafayha wa satru jamiici jamiicdani maadii horey ku cadfan tahay maa bayanadii maadaas markaa tir satru maaka asuradiisii bayna surati rajuli wa rukbatayhi wa jamiici badani اlmarati wa satru jamiici badani اlmar'a haweenayda badankeeda jirka haweenayda badankeeda dhammaantiisna la asturo jirka haweenaydana la asturo ilaa wajha wejigeeda iyo wakafayha labadeeda calcalood mahe labada calcalood iyo wejiga mahe inta kale inay asturto yaa iyadana ku waajiba haddaan saasla helin salaaddii maba ansaxaysaba wayjib waxaa kaloo waajiba calayhaa haweenayda waxaa waajib ku ah satru jamiici juzin juz asturidiisii ayaa waajib ku ah juskaas qayb asturidiisa yani qayb inay asturto ayaa waajib ku ah juskaasoo min jawaanib اlwajhi wejiga dhinacyadiisa ka mid ah iyo walkafayni labada calcalood dhinacyadooda ka mid ah haweenayda waxaa kaloo waajib ku ah hadda wejiga inta la yidhaahdo qaybo ka mid ah waa inay soo asturto wejiga dhinacyadiisa qaybo ka mid ah waa inay soo asturto oo dhinac walbaba ah. jawaanib wejiga dhinacyadiisa qaybo ka mid ah inay soo asturto ayaa waajib ku ah wayajibu waxaa waajibi calayhaa satru juzin juz asturidiisii ayaa waajibaya juskaasoo min jawaanibulwejhi wejiga dhinacyadiisa ka mid a walkafayni iyo labada kaf dhinacyadooda inay labada kafna inay qayb ka mida ay marada ku soo asturto lianna haddaan qayb laga asturin kafkii in ka baxsan kafkii inta ka baxsan ma asturmayso marka waa sidaas min eh, jawaanib اlwajhi wاlkafayn wa cala rajuli ninkaana waajib waxaa ku ah satru juzin juz asturidiisa ninkan maxaa waajib ku ah inuu qayb asturo juskaasoo min suratihi xuduntiisa ka mida wamaa xaalaha iyo wixii qaabilaya wa jawaanibi rukbatayhi iyo labadiis jilbood dhinacyadooda ah waxaa waajiba ninkiina waxaa waajib ku ah xudunta ilaa marka maxaa lu yidhi satru maa bayna surati الrajuli wa rukbatayhi ahayd wa rukbatay marka haddaba xuduntii iyada marka hore xudunta laga xuduntii inta udheaysa xudunta laguma sheegin marka hore xuduntu waa waajib in asturta marka hore laguma dhihin laakiin hadda wuxuu ku yidhi xudunta qayb ka mid ah ayadoo dhanna waa ka sii fiican tahay inuu iyadoo dhan ba asturo ka sii fiicanta kor oo marada ka xirto laakiin inta waajibka laga maarmaanka xudunta qayb ka mid ah xudunta qayb ka mid ah ilaa tooskeeda ilaa dhabarka inta ku aadan oo qaybtaas ah inuu asturo inuu asturo ayaa waajib ah xudunta sababta u waajibta xudunta asturkeedu waxa weeye xudunta inta ka hoosaysa ma asturmi karto iyadoon xudunta qayb laga asturin waa midaan dhehaynay yani maa laa yajib waajibu ilaa bihi fahu waajib wixii waajibka uusan ku dhammaystirmaynin isagoo la helo maahe isaguna waajib buu noqonaya xudunta inta ka hoosaysa ay ahayd inta waajibka in la asturo laakiin inta ka hooseysa ku asturmaysaa iyadoon iyadii wax laga asturin ma asturmayso idan xudunta wax laga asturo ayaa waajib ah iyo xudunta intaas inta la xidhiirta ilaa dhabarka isu yimaada halkan ka wad sii wad ilaa dhabarkaas dad badanoo haddaba waxaa arkaysaa oo sarwaallo iyo wax wata oo markay sujuudaan sarweelka ay wateen oo hoos u dhacayo oo dee maxayd maarata intaas hadda la sheegay wax badan oo kasii hooseeya ay sii muuqdaan aad arkaysaa waa eber salaaddiis wax ka jira ma jiraan qofka sarwaal qaata oo sarwaal ku tukanaya haddii si ay salaaddiis u ansaxdo waxaa waajib ku ah in haddaba uu yacnii sarwaal gaab oo maxaad maaragtay ama kastomadhe ama waxaabta dhehe uu qaato kaas oo ku dhegan isaga markaas bacdi sarwaalka ha xirto markaas haddii kale sarwaal keligiis hadduu yidhahdo ama batantihii naftiisa uu hoos u dhaco waxa weeyaan eberay noqonaysaa inta lagu sheegay haddii wax ka bannaan yihiinna waa eber xuduntaas ku laymi xuduntaas inta iyo inta la xidhiirta ilaa dhabarka ku aadanoo wamaa xaadaaha wuxuu ku leeya wayaani intaaso dhan wayna asturanta intaaso dhan wayna asturanta wax yar aan looga jeedin haddii dhinacyada qayb ka mida ah, ama dhinacahaat ama gadaalahaat ama horehaat ay hoosu dhacdo sarwaalka oo hoosu dhac ama maradii ay hoosu dhacdo waa ibr salaaddas xukam jiraan noqonaysaa in badan oo dadka salaada ka mida ah, waxaa weeyaan waa halis wey waa ibr marka waa middaas miduu ku leeyahay wa cala rajuli ninkii waajib waxaa ku ah satru juzin juz asturidiisii juuskaasoo min surati xuduntiisa ka mid ah xuduntiisa qayb ka mida ah waa inuu asturaa wamaa kii ka mid ah xaadaahaa qaabilaya oo xudunta qaabilaya oo ku aadan ilaa dhabarka isugu tagaan waa kow wa jawaanibi rukbatayhi iyo labadiisa jelib dhinacyadooda awal maxay ahayd waxa waajibka waxay ahayd jilbaha wixii jilibka iyo xudunta intu jilibka in asturta asalkii hore waajib ma ahayn laakiin jilmaha qayb ka mida ah haddaadan asturin inta ka koraysaa ma asturmayso sidii loo rabay u asturi mayso idan waa inaad jilibka qayb ka mid ah aad asturto markaad tukanaysa qayb jilib ka mida ah, in asturtay noqonaysaa marka iyo ku soo wad iyadana ilaa xagasha oo xagasha oo seedaha halkaas iyo waa inay saas wada noqdaan oo wada asturmaan saasaa la rabaa mar waa middas middow ku leeyahay alayhi wacala rajuli ninka waajib waxaa ku ah satru juzin juz asturidiisii juskaasoo min surati xuduntiis ka mida wamaakii ka mida xaadaaha surada qaabilaya iyo wajawaanibi rukmatayhi lamis jil dhinacyaooda ka mid ah wa ah, calayhimaa ah. haweentii iyo ninka iyo haweenaydii waxaa dushooda ah asatru asturid min aljawaanib dhinacyada laga asturo laa min asfala hoos oo laga asturo maya waajib kuma aha labadoodaba ninka iyo eh, maxaad maaragtay haweeneyda labadaba waajib waxa ku ah marka le cawrada ha la asturo la leeyahay waxaa waajib ku ah in laga asturo kor laga asturo iyo dhinacyada yacni dhinacyada maxaa la jira qofka xaggaas kala taagan oo kusoo dayayo waa inuusan cawradaada arkin qofka dhinacaan joogo qofka gadaal joogo qofka midig meesha doona kaa joogo qofka kaa joogo waa inuusan cawradaada wax uga jeedin jawaanibta waa sidaas dhinacyada waa sidaas midda kalena muxuu yidhi korna qofka joogana waa inuusan cawradaada u jeedin haddii qof uu kor fuulo ee hoos koo soo fiiriyo ee cawradaada u arko waxay noqonaysaa salaada xukm jiraanay noqonaysaa hadduu korkaasoo kor uu kaa soo fiiriye qamiisaas hataa maala qamiiska waa u furan yihin badhammadii u furan yihiin qamiiskaagu halhola qofka dhinacaaga jooga kuuma jeedo qofka hoostaad jooga kuuma jeedo laakiin qofka ku jooga hoosta kuu soo fiiriyey halkan dhuuntaad u jeeda xabadkaagu jeeda cawradaadii u arkay jirka inteeda hal asfar wax ka mid ah? ayuu arkay eber salaadiis waa burte maxaa la rabaa inaad wax xerato oo yani aad dhexda wax ka xerato ama mara ku xiro ama badhan ku xiro ama qodax iskula xir inaad xerato si uusan qof kor joogaako haddii xataa uu ku arki karo in lagu arkaa shardi maaha laakiin xataa haddii lagu arki karo qofka kor jooga hadduu ku arki karo qofka dhinacaaga joog wax kulaba joogoo ma leh maradaadi waa daldalooshaa cidno kulama joogto salaadaadi waa eber lanna maxaa dhacay in lagu arkaaba dhici karta waa lagu arki karaa haddii qof joogi laha waa lagu arki kari lahaa haddii qof ka horfurda waa lagu arki haddii lagu arki kari lahaa iyadoo lagu arkay lamidta marka salaadadi waa eber markaas marka iyadana meeshaas waxaa iyadana inays kuwa salaad ma tukadaan u malaynaya kuwa oo sawirada meelahan ka jexjeexan qaato oo sawiladan oo jeeniska iyo meelahan ka dildilacsan oo gaalada iyo waxaas ay keenaan kuwa jexjeexan kuwa salaada kuwaas ummadda inay tukadaanba u malay maalak hadday tukadaan salaadadu eber haddii maxay aysan ruwal kale wax kale ka hoos qaadan haddase maxay wax kale aysan ka hoos aadan sarwaalkoodu waa ibr dadkaana dee wax gaalo ay ku arkeen gaaladaa noocaas u labisata noocii gaalada ay ku arkeen oo ay shaashadda uga arkeen oo telefishinka iyo sidii oo kale iyagun u soo labisteen waxaa hubaal ah haddii gaal oo lugta inta iska jaro oo cawradiisa oo qayb ka soo muuji lahaa subaxii waxaa arki lahayn kuwa noocaas kale magaalada ku maraya ayay arki lahayd leanna gaalada maxabadooda aad uga run sheegeen aad iyo aad ay kalsoonidooda iyo ay ku qabaan ay maaad maaratay ay ka dhabeeyeen dadkaas mar kuwaas waa kuwa aad u falxun waa kuwa iimaan iimaan la-iyo ku dhacday kuwaas aad iyo aad kuwa xunxun wey haliska ilaaliyo marka waa mids miduu ku leeyahay wa calayhimaa waa ninkii iyo naagtii waajib dushooda waxa ku ah asatru asturid min aljawaanibi dhinacyada laga asturo cawradii laguu soo sheegay oo dhinacyada laga asturo dhinacyada laga asturo maxaa laga wadaa qofka dhinacaaga taagan inuusan ku arki karin al rabaa qofka dhinacaag taagan aggan gadaal kaa taagan midig kaa taagan bidix kaa taagan hortaa taagan inuusa cawradaada usa arki karin haddii qof soo istaagi laha inuusa ujeedi karin waa kow iyo maxaad maarata wacalayhima asatru min aljawaanibi laa min asfala min aljawaanibi walaclaaw korna waa inuusa ka arkan dhinacyadana waa inuusa ka arkanin laa min asfala hoos maya yani hoos may markuu le maxay tahay haddii qofka uu macawiskaliya qaato usan wax kale isagoon sideen oo macawis ama gabadha ay saaka qaadato ee meel sadxiyo kale ay ku tukanayso haddii qof arki karo hoosteed hadduu inta fadhiiso oo kor u fiiriyo oo cawradeedii arki karo waxa weyaan salaaddii markaas maxaed maarata ma burayso ninkii ninkii saasoo kale hadduu macawis qaato hadduu kor u fiiri lahaa ama surar halafhalaf hadduu qaato hadduu bawdudiisa arki lahay oo kale cawradii salaadiisa ma burayso lanno meesha laga soo arkay waa hoos hoosna inaad ka asturato ood hoos suraal ka xeerato waajib ma aha marlaakiin in asturato ayaa haboon oodan yani maxaa la yihahdaa kor iyo hoosba ad ka asturato yaa ka sii wanaagsan wayajibu waxaa waajibaya an yakuuna saatiru haddana haddana ka wax asturaya waa inuu yahay yamnacu ku diidaya xikaayata lownilbasharati basharada midabkeeda sheegistiisii waa inuu diidaya haddii qofku uu maro oo maxaad maaragtay xuubxuuba uu qaato maryaha jilicsan oo dumarka ay qaataan oo aad u jilicsan oo maryo waxaa jira diracyada iyo qaar ka mida oo loogu talagalay inay haweenaydu ninkeeda kula joogto oo kale maxaad maaratay oo maxay haddii halkan joogto waa loo jeedaaba xaadeedii iyo tintii iyo waa loo jeedjeedi karaa ma fahmaysa iyo midabkii iyo honqor haddii ku taalo ama bar ay ku taalo jirka waa looga jeedi karaa dharka labaduba isku asturayaan waa in dhar usaasan waa dhar adag xoogaa waa inuu yahay dhar adag waa inuu yahay macna marka lagu leeyahay xikaayatu lownilbasharati marka lagu leeyahay macnuhu ma aha in aan maxaad maaragtay xubnaha maalan waxaani waa lug waxaani waa saas meeshaas waa xubintaas ma aha in waxa laga hadlayo laakiin midabka midabka midabkaa midabka qofkan waa inaan loo jeedi karin waxaa laga hadlaya waa midabka waa inaan la fahmi karin qofkaan macad yahay ma madow yahay waa yacnii Eh, meeshaan maxaa honqona ku taalla ma midab ma bara ku taalla waa inaan arki karin waa inuu diidaya maradaasi waa inay diidayso yani waxoogaa maro adag inay tahay ayaa la rabaa maro waxoogaa adag inay tahay ayaa la rabaa wayajibu waxaa waajibaya an yakuuna inuu hado assaatiru kan wax asturayo oo marada lagu isku asturayo oo salaada lagu tukanaya yamnacu ku diidaya xikaaya xikaayata lownilbasharati basharadii midabkeedii sheegisteedii yani mid diidaya waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay malbuusan mid mid la labisan yahay waa inuu yahay aw hayra malbuusin mid la labisan yahay ama aan la labisan haddii xataa laysaga dhex dhaco yani maroweyn laysaga dhex dhacay hadday tahay oo qofka meelba ka taabanmayso halkan kaliya iyo ka taabanaysaa iyo waxba dhibaata ma laha malbuusan mid la xihan yahay iyo midaan la xirnayn wuxuu doona ha aado falaa takfii ma kaafinayso ulmatun iyo aan ulma mugdi ma kaafinayo hadduu ihado y aniga ijeeda hadduu aqal maxaad maarata uu galo iyadoo mugd ay tahay nalka uu dansado ee laakiin uu qaawan yahay oo yidha aniga cawradeeda yaa u jeedi kara bal qof keena hadeertan qof qolka la soo geliyo ma ii jeedi karaa waa maya waa mugdi adag oon isha farta lala heli karin ma ansaxayso liannahu waa ninkaasi saatir meesha ma yaalo ulma marka mugdi ma kaafinayo oo la sibta ku leeyahay falaa takfii ma kaafinayso ulmatun iyo wakhaymatun aqal yar hadduu meel mugdiya uu joogo iyo aqal yar hadduu galo khaymadoo sagiiratun oo yar ma kaafinayso oo sidii aqal yar oo asaga la egoo kale oo ku tukana wax dharana ma haysto ma ansaxayso lianna qofkaasi saatir oo cawradiisa asturayo ma uusan isticmaalin taasoo waad garatay alkhaamis ashardu alkhaamis istiqbaalu qiblati qiblada qaabiladeeda shardiga kale waxaa weeyaan waa inuu qiblada qofku qaabilo qofka salaad tukanaya bisadri xabadka uu la qaabilo fi lqiyaami istaagii walqucuudi fadhigii wa bilmankibayna labada garab uu la qaabilo wa mucdami اlbadani iyo badanka intiisa badanka intiisa badan fii hayrihimaa istaagii fadhigii kayrkoodii ilaa ida shtada alkhawfu cabsidii markay adkaato maahee khawfka almubaax ee banaana walaa lam yunkun is u alistiqbaal istiqbaalna is u suurtooben waa tukanaya kayfa amkanu si u walaa icaata calayhi soo dushiisa maahan kan shanaad wuxuu ku yidhi rukniga shardiga shanaad waa qibladii oo la qaabilo waa qofka tukanaya maxay inuu qiblada qaabilo xagee lala qaabilaya xabadka xabadka ayaa lala qaabilayaa fi lqiyaami istaag xaalada istaag qofka tukanaya markuu taagan yahay iyo walqucuudi fadhiga xaaladiisa markuu taagan yahay markuu fadhiyo waa inuu xabadkiisa la qaabilaa salaad qiblada la qaabilaa wa bilmankibayni labada garab wa inuu la qaabilaa wa mucdami اlbadani iyo badanka intiisa badan fii ayrima fii hayri xaalatay اlqucuudi wاlqiyaam labadaas wixii ka soo harayna labada garab waa inuu la qaabilo maala waa sujuudsan yahay labada garab qiblada waa inay qaabilaan iyo jirka intiisa badan ama maxaad maarata waxaa weeyaan waa waa rukuucsan yahay sidaasoo kale jirka intiisa badan iyo labada garab waa inay qiblada qaabilsan yihiin wa bilmankibayni labada garabo inuu la qaabilo wey waa mucdami iyo badanka intiisa badan jirka intiisa badan fii ayri ma fii hayri اlqiyaami wاlqucuud ilaa ida shtada mar waxaa jirta qibladu inaad qaabishaba aan lagaa rabin oo maxay tahay ilaa ida shtada alkhawfu cabsida inay adkaata maahee khawfka almabaax ee bannaanaa cabsi bannaan cabsi aad iyo aad u bannaan cabsi bannaan oo inaad aad aad yani eh, oo keenaysa inaad saas u tukatid aysan kuu suurtoobayn qiblada inaad qaabisho ina jirto maaha haddii saas jirto waa tukanaya qofkii si alla si u suurtoodu ku tukanaya soo celina lagama salaada inuu soo qadayana lagama doonayo oo maxaa ka mid a maalan dagaaloo ku jiraa gaaladiiuu la dagaalamaya dagaal ayuu ku jiraa oo gaalada maxay oo la dagaalamayo ayuu ku jiraa hadday saas tahay markaas waxaa laga rabaa markaas waxaa maxaad maaratay shardi maahan gaalidoo la dagaalamaya welibana dhexda laiska galay oo maaad maaratay kor laiska tooga maayo ee gacantaa laisula tegey waa labadii ciidan was dhex galeen gaaladii muslimiintii marka saas marka loo tukanaayo markaas waxay noqonaysaa oo qofka ilaa salaaddii waa laga rabaa xaaladaas xaaladaas iyada ah salaaddii waa laga rabaa marka mar waa boodaya qibladu ka jeesanaya mar waa u jeesanaya waa ku mudaya waa ka waxaynaya waa sii jeesanaya marba si alla usrtooda ayuu u tukanayaa waxbana maxaad maarata kalena lagama rabo salaadaasna soo celin maayo shardi maaha marka inuu dagaal gaalo ku jiro shardi maaha mar mar waxa weeyaan isagoon dagaalku bahalobu ka cararayaaba bahal u ka cararaya ama mooryaan u ka cararaya oo inuu dhaca raba ama inuu dilo raba ayuu ka cararaya ama daad biyo ceyrsanaya daada u ka caranaya haddii u joogana waa ku hafanay u yidhah salaadii si toosa u tukana sidii kayfa amkanaka ee utukanaysa ka sii car salaad sixir allahu akbar allahu akbar adoo la ordaya ayaa salaadda iska sii tukanaysaa walaa icaadata calayk waxbaan soo celinna lagaama rabo inaad wax soo celisana lagaama rabo marka waxa weeyaan waa waa noocaasoo samaynaya waxaa kale waxyaabo oo maxaed maarata aan laakiin wixii wax jira waa inay yihiin habeenkii oo kale ayuu dheelmanayey wuxuu arkay mugdi meel mukul ah ayuu arkay wuxuu sar ciidan soo safan xoogaa fulinimana dabcan waa iska jirtaa ciidan wuxuu soo safano saf weyn ku jira oo markaas ujeeday ilaa maahana waa geedo iyo kurtunno iyo meel yaayaalla iyo wax lamid ah u arka halkii uu difaac ka galay wuxuu yidhi haddaan salaad si toos ah u tukado cadowgaana igu dhufanayaba muxuu samaynaa markaas hadhow sidii isaga tukaday sidiisu isaga tukaday hadhow salaaddii markay caddaatay subaxii sawaabageeda waxa meesha yaala salaaddii buu soo qadaynaya kaasi lannahu waxaan ba jirinba waaye wuxuu ka cabsay waxaanba jirin fuloynimadiisa u geysay calaa kulli xaal marka waa midaas miduu ku leeyahay alkhaamis istiqbaalu qiblata qibladii qaabilideeda wey bisadri xabadka lala qaabilo fi lqiyaami fii xaali اlqiyaam wاlqucuud wa fii xaali اlqucuud iyo fadhiga xaaladiisii oo lala qaabilo qiblada la qaabilo xabadkii lala qaabilo istaaga iyo fadhiga wa bilmankibayni labada garab oo lala qaabilo iyo wamucdam ilbadani jirka intiisa badan fii hayrihimaa labadaas xaalo kayrkoodii oo fadhigii iyo istaagiisii ah labadaas kayrkoodina jirka intiisa badan la qabiyo labada garab ilaa ida shtada alkhawfa cabsidii inuu adkaado maahee khawfka inuu adkaado maahee khawfkii laakiin almubaax almubaax maxaa ku baxay dagaal qabiil iyo waxbuu ku jiraa dagaal qabiil oo awalba xaaraan ahaa iyo waxyaabuu ku jiraa marka horeba markaasuu maadma amadadoo wax ka dhacay dadka cayrsanaya salaatulkhowfan sii tukana u yidhi yaa ka yeelaya markaas ilaa marka waxa wey almubaaxu ya shardi ah wuxu waa inay bannaan yihiin waa inay cabsidan cabsi bannaan marka hore maxaa kuu keenayba walam yumkinu isa u suurtoobayn alistiqbaal istiqbaalkeenu s u suurtoobaynin fa yusalli waa tukanaya kayfa amkaanahu si u suurtoodo si alle si u suurtoodo ayuu u tukanaya walaa icaadata soo ma ahaanin soo celinna lagama rabo asaadis shardiga lixaadna an yakuuna kan tukanaya waa inuu yahay musliman muslim waa inuu yahay hadduu yidhaha gaal waan tukanayaa salaad ma laha laa salaata lilkaafiri gaal wax salaada mama laha kana ansixi mayso an yakuuna almusalii ka tukanaya waa inuu yahay musliman muslim waa inuu yahay asaabic midka lixaadna atoddobaadaan dhihi lahaa an yakuuna waa inuu yahay caaqilan ku caqlile waa inuu yahay caqli qofkan tukanaya waa inuu caqli leeyahay fadh majnuunu kay waa laa iyo samiyu samigii alladii samigoo lam yumayiz waxba aan kala soocin laa salaata salaad calayhima dushooda ma ahanin walaa tasixu minhum hakana ansixi mayso markii lagu yidhi caaqilan warka ka baxayo kuu sheegay caaqil yaan ahayn laba qof yaan caaqil ahayn waxaan caaqil ahayn ku aan maxaad maaratay oo majnuun aho waalan qof waalan iyo sabi yar sabi yar oo yacni aan gaarin xadkii oo wax kala garan lahaa xad oo wax kala gartona ma uusan gaarin lam yumayiz waxba kalama socin laa yacrifu yamiinahu min shimaalihi walaa fowqahu min asfalihi kor iyo hoos kalama yaqaano midig iyo bidx kalama yaqaano waxba kalama marka qofka saasoo kale ah oo waxba aan kala soocin oo w hadalka hadeeyaanka salaadina ka ansixi mayso hadduu tukadaan ka ansii labadaba ka ansixi mayso haddii tukadaana ka ansixi mayo lagumana laha falmajnuunu kii waa laaya wasabiyu sabigii alladii sabigoo lam yumayiz aan kala soocin laa salad salad calayhima dushooda ma ahni walaa tasixu mana ansaxayso minhum labadooda ka ansixi mayso athaamin shardiga sideedaad an takuuna almar'atu haweenaydii waa inay ahaato haweenaydii waa inay ahaato naqiyatan tu saafi ah waa inay ahaato min alxayd xayd ka saafi ah wanifaas iyo nifaas tu daahir ah oo nifaas ka daahir ah waa inay ahaataa nifaas iyo xayd haweenay hadday tahay nifaas iyo xayd waa inay ka daahirta an takuuna اmarأaةu naqiyaة tu saafi ah waa inay ahaataa min alxaidi ka saafi ah wالnifaas falxaa'idu haweeneyda xaaidka ah waa haweeneyda xaaidka ah iyo wاnufasaa haweeneyda nufasada oo nifaaska qabta laa tasixu salaatumaa salaadooda ansixi mayso walaa qado calayhima qadona lagama rabo salaaddii oo nifaaska ku tagtay ama salaaddii xayd ku tagtay hadda hadday tukadaanna ka ansixi mayso bal hadday yidhahdaan waa iska tukanaynaa waa dembaabayaanba iyaga dembi ayayba gelayaan xaaraam weyna gelayaan an takuuna almaratu naqiyata min alxaydi waاnifaas falxaaidu gabadha xayd qabta oo dhigcaadeedka qabta wanufasa iyo gabadha dhigidhalmeedka qabta laa tasixu ma ansixi salaatuma salaadu ma ansaxayso walaa qadaa qadaan calayhima dushooda ma ahanin qadana dushooda ma ahanin fain dakhala alwaqtu waqtiga hadduu galay walaal hiya daahiratu tu daahir ay tahay meelahan waa meelo muhiima ah. si fiican u fiirso meeshaas waa waxaa weeyaan waa badanaaba dumarku kuma baraarugaan mas'aladan fain dakala watigu waktigu hadduu galay walaal hiya daahiratu tu daahir ay tahay oo fadaraa uu soo deriyey calayha dusheeda uu kusoo deriyey alxaydu xaydkii wanifaasu nifaaskii aw inifaasu yani bacda an madaa markuu tegey kabacdi maa yasac wax ku filan waajibaati tilka salaati salaada socotaasa waajibaadkeeda ku filan wajaba calayhaa waxaa waajib ku ah qadaauhaa qadaheeda waajib ku ah salaadii duhurka ayaa soo gashay gabadhaani daahir bay ahayd wax xayda ma qabin ama ma aysan badadhalin oo uurkayay lahayd iyadoo saasa ah ayay dhashay wakhtigiina waa galay waxaana soo tegay wakti ka soo tegey wax ku filan wax salaadaas ku filan intii salaadaas qofka uu tukado ayuu kabacdi markuu intaa soo tagtay kabacdi ayaa xaydku ku dhacay saas hadday tahay bas salaaddaas hadhow ilaa markuu muddadii soo tagtay afar ragca intii la tukado oo inta la dahaaro qaato afar ragca la tukado intaas ayaa soo tagtay marka intaas soo tagtay bacdi xaydkaa ku dhacayba iyadoon weli tukan xaydkii baa ku dhacay xaydkii marka ku dhacay hadhow waxaa lahaa markii xaydkaa soo go'o inay salaaddaas iyadaa soo qadayso salaaddii iyada ahayd salaaddii doonta casar duhur maqrib cisha waxay doonta ahato wayna soo qadaysaa salaadaas iyada mm. marka wuxuu yidhi fain dakala waqtu waktiga hadduu galay walxaal hiya haweenayduna daahiratun tu daahir ay tahay oo fadaraa uu dariyey calayhaa dusheed uu ku soo dariyey alxaydu xaydka uu ku soo dariyey wanifaasu awinifaasu ama nifaasa uu ku soo dariyey bacda an madaa markuu tegey kabacdi uu ku soo dariyey maa yasacu wax ku filan waajibaati tilka salaati salaada socotaasa waajibaadkeeda wa ku filan markuu soo tuka bacdi uu ku soo dareeyey wajaba calayha waxaa waajib dusheeda ku ah qadaaha salaada soo qadaynteeda waa ina salaada soo qadaysaa waa kow hal masalaad soo martay masalada kale u fiirsa hadaba waidan qadaca alxaydu xaydka hadduu go-o wanifaasu nifaaska hadduu go-o walam yacud uusanna soo laaban xaydku waa go-ay nifaaska waa gaabsa waana go-ay sooma laabanna waa sidii ayay ugasii kusii daahir noqotay fain kaana hadduu ahaaday waqtu inqidaacu waqtulinqiaacu hadduu yahay fii waqti ubxi salaad sub hadduu yahay aw uhri fii waqti uhri hadduu yahay wlmaqribi aw ilmaqribi hadduu yahay walow baqiya minhu habakahatu qadru maa kii qadarkiisa habakahatu maago yasacu ku filan allaahu akbar intii la yidhaahdee wajaba qadaa'u daalika alfardi faradka dookaasa qadihiisa ayaa waajibaya maxay tahay middaana middaana u fiirso waxa weeyaan xaydkii wuxuu ku dhacay yacnii xaydkii waa go'ay iyo nifaaskii soomana laaban waad fiirinaysaa salaadda uu kaa go-ay salaad subax hadday tahay ama salaad duhur hadday tahay ama salaad maqrib hadday tahay yaa middaas midday doonta ahaate hadday tahay xataa haba ka harto inti allahu akbar la yidhaahda keliyahe waqtiga maxaa ka harsan inti allahu akbar la yidhahda keliyaha ka harsan waxaa waajibaya qadaau daalika alfardi faradkaas oo kaasa waa salaadaha aan yani salaad salaad ka horeysa aan lagu jamcinaynin ma e, e, salaad subax ah, salaad lagu jamciyaa ma jirto duhur salaad ka horeysa laguma jamciyo duhur salaad ka horeysa laguma jamciyo maqrib salaad ka horeysa laguma jamciyo duhur maxaa lagu jamciyaa salaad ka dambeysa maqrib maxaa lagu jamciyaa salaad ka dambeysa subaxna cidna laguma jamciyo duhur salaad ka horeysa laguma jamciyo maqribna salaad ka horeysa laguma jamciyo salaadaha salaad ka horeysa aan lagu jamcin markaan gebagabada werka salaadaha waa saddex salaadood oo aan salaad ka horeysa lagu jamcin saddexaas salaadood haddii oo kugu dhaco aduu haweenaydii ku dhaco ayadoo waktigii ay ka dhiman tahay alla may oo ka go-o dhe oo ka go-o iyadoo waktigii allahu akbar keliya ka dhiman tahay iska dhaaf dhahaaro iyo afar gaco iyo laga hadli maayo casarkii waaa ka duhurkii waxaa ka dhimanaa intii la yidhaahdo allahu akbar allahu akbar dhigiina sooma laaban nifaaska sooma laaban salaad subax waxaa ka dhiman intii la yidhaahdo allahu akbar soomana laaban maqribkii waxaa ka dhiman intii la yidhaahdo allahu iyo wixii kasii badan yani intaasi wixii kasii badana ka dhiman hadhow maxaa laga rabaa salaadaas iyada ah inaad soo qadayso lianna salaadaas intii lagu xihanayay daahir ayaad ahayd macnuhu waa saas fain kaana haduu yahay waqtulinqidaacu haduu yahay waktiga dhiigu go'ay hadduu yahay fii wakti subxi subax waktigiis hadduu yahay aw aduhr duhur waktigiis hadduu yahay aw almaqribi maqrib waktigiis hadduu yahay walow baqiya haba haro minhu waktigii haba ka haro qadru maakii qadarkiisaba ka haro yasacu ku filan allaahu akbar allah akbar inta uga saxmaysa keliyaba ha ka haraate wajaba waxaa waajiba qadaau dalika alfardi faradkaas oo kaas in la soo qadaya waajib ah waayahay halkaas waa masalo kale iyadana masaladan kale haddana u fiirso wain kaana hadduu yahay waqtulinqiaaci baad leedahay waktigii dhiiggu ay hadduu yahay wain kaana hadduu yahay waqtulinqiaaci fii waqti alcasri salaad casar waqtigeed hadduu yahay aw ilcishaa waa waqtiyaalka salaadii wax lagu jamcin jiray salaadaha salaada ka horeysa kuwii lagu jamcin jiray waa casar maxaa lagu jamciya duhur cishe maxaa lagu jamciya maqrib marka waa tii dambe labadii sal la isku jamcin jiray tii dambe wain kaana hadduu yahay waqtulinqidaaci fii waqti alcasri hadduu yahay aw ilcishaai hadduu yahay walow baqiya haba haro minhu waqtigii haba ka haro qadru maakii qadarkiisaba haka haro yasacu ku filan allaahu akbar allah bar intay dhiraa keliya ba ka hartee wajaba waxaa waajibay qadaau dalika alfardi faradkaasoo kaasa qadiisa maalinka horta kaas waa waajib waladii kiina waa waajibo qabla isaa ka horeeyey waladii he kiina waajib qabla isaa ka horeeyey wuxuu kaa go-ay casarkii casarka waxba kamaada heli allahu barmis casarkaas waa la garta casarka maaa labadii salaadood lannahu waa labadii salaadood oo laisugu jamcin jiray ti marka midaan casarka duhura lagu jamcin jiray casarkan waa laga rabaa duhurka adiga qabteen waa laga rabaa lannahu waa maarata waktiga oo laisku jamcin jiray maqribow cishow kaa go-ay intii wax yaraad ka heleshay ama wax badanaad ka heleshay maqribkiina waa lagaa rabaa waa inta un marka waa saas weya walow marka waxaad leedahay wain kaana hadduu ahaaday wakhtiga dhiigu waqtulinqidaacu hadduu yahay fii waqti alcasri aw alcishaa walow baqiya haba minhu waktigiiba ka haro qadru maakii qadarkiisii yasacu ku filan allahu akbar inta ku filan keliya ka hartee wajaba waxaa waajibay qadaau dalika alfardi faradkaasoo kaas qadihiisa waajibay waladii kii qadihiisiibaa waajibaya qablahu isaga ka horreeyey wa huwa kaasina aduhru aw ilmaqrib waa duhurka maqribka marka meeshiisa ha joogo allah subxaanah wa tacaala aclam